asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh asxaabihi waatbaacihi waman waalaah ma bacd kitaabka shan qaybood wey qaybta koobaad caqiido wey qaybta labaadna adab wey qeybta saddexaadna akhlaaq wey qeybta afraadna cibaadaad wey qeybta shanaadna mucaamalaad wey waxaa shalay noo dhammaatay qeybtii koowaad ee xaqaa'idka ku saabsanay waxaa gaabta noo bilaabatay qeybtii labaad ee adabta ku saabsanay albaabu athaani baabkii labaad fi l aadaabi xuduubta gudaheeda ayuu u baab yahay alfaslu alawal fasalka hore hadaabu niya niyada adabteediiu niyadu waxay asaas u tahay camal la arko wanaagsan oo dhan sidaa daraaddeed niyadu inay wanaagsan tahay waa lagama maarmaan kolka adabtii koowaad wuxuu ka bilaabay shiikha niyada alfaslu alawalu fasalkii hore adaabu niya niyada wax la niyoonayo niyadaas usluubkeediiyo habkeedii yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bikhatari sha'ni niya niyada arrinkeeda inuu halis yahay oo camalka inuu hagaago iyo inuu hallaaba niyaday ku xidhan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinkaa markuu noo sheegayay wuxuu yihi inama alaxmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawa waxaa camal la yihaa waa xarakaatu lbadan dhaqdhaqaaqa jirka uu samaynayo yaa camal la yihaa camalkaa wuxuu ku xiran yahay niyada hadday niyadu wanaagsan tahay camalku waa wanaagsan yahay hadday niyada xun tahayna camalka waa xun markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wainamaa likulli mri'in maa nawaa qof la arkaba wuxuu niyooday buu abaalgudkeedii leeyihi hadduu xumaa hadduu samaa waxaan la niyoonin waxba kuma yeelan yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bikhatari sha'ni niya niyada arrinkeeda halis inuu yahay wa ahmiyatihaa ahmiyati niya niyada inay lagama maarmaan tahay lisaa'iri acmaalihi acmaali lmuslim qofka muslimkaa hawshuu samaynayo dhammaanteed inay niyadu lagama maarmaan u tahay acmaashii addiiniya soon iyo salaad iyo saka hadday tahay oo ay diini tahay wadunyawiya hadday acmaashii kale dunuubiga tijaariya xoolo dhaqasho tahay niyo waa lagama maarmaan niyada waa daacadnimada aad waxaad u daacata korka haddaadan xoolahaaga daacadu ahayn waxba kuu dhaqmi maayaan kolka diintaada haddaad daacadu ahay sidoo kale wey kolka axmaashii diiniga ahay iyo wa dunyawiya midii adduunka ahay labaduba niyadu lagama maalmaan bay u id jamiicu laxmaal xamalyaalka la samaynayo dhammaantood tatakayaf axmaashii waxay ku habaysan tahay bihaa niyada wa takuunu waxay noqotaa axmaashii bixasabihaa xasabi niya niyada fiirinteeda bay acmaashii noqotaa oo fa taqwa acmaashu xoog bay yeelataa hadday niyadu xoog leedahay watadcuf acmaashii waa daciifaysaa hadday niyadu daciif tahay watasixu acmaasha waa asaxaysaa hadday niyadu fiican tahay watafsud acmaashii waa kharimaysaa tabaacan iyadoo raacsan lahaa niyada wa iimaanu lmuslim qofka muslima iimaankiisa wuu rumaysan yahay haada arrinka aynu sheegnay bidaruurati niya niyada inay tahay lagama maarmaan oo loo dhib qabo likulli alacmaal acmaasha la samaynayo dhammaanteed wa wujuubi islaaxihaa islaaxi ilacmaal acmaasha suubanaanteeda suubanaanta waajibideeda mustamadun warkaas waxaa laga qaatay awalan marka ugu horeysa min qowliillah eebbaweyne hadalkii baa laga qaatay tacaalaa eebba korahaye uu yihi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin yaa laga qaatay wamaa umiruu lama farin addoommada ilaa liyacbuduu inay caabudaan waxaanan ahayn allah eebbaweyne caabudaan lama farin goortay caabudayaana mukhlisiin niyadii wey mukhlisiin iyagoo u baraxtiraya lahu camalka lahu eebe addiin camalka oo camalkaad samaynaysid ilaaha aada u samaynaysid inaad u baraxtirtaa wey howlo kale inaan camalka ku darmin wey ee sustus iyo wax ismaqashiin iyo arrimo kale marka wixii lagu farayba waa camalkaad samaynayso oo taaxada hadduusan taacad noqon adaa meeshaa la adeeg garanayo hadhowna waxaa lagu diraya waxaad camalka eebbe la wadaajisay markaad samaynaysay waxaad eebbe la wadaajisaad ku dartay baa lagu leeyahay qoladaad saatix gelisay kax ka doona sawaab iyo ajri iyo jannow waxaa rabbi yihi subxaanah alaa lilaahi diinu alkhaalis waxaad ogaataan oo aada ku baraarugtaan eebbe wuxuu leeyahay camalka isaga loo baraxtiroo keliya kaan loo barax tirin shaqa kuma le xadiid qudsiya baa sidaa ku soo arooray ana aqna shurakaa'i cani shirki waxaan ahay eebbahoodankaa inaan qeyb galo ana aqna shurakaa cani shirk man camala camalan man camila camalan ashraka fiihi maciya hayri anigi iyo in kalu camalkii ka dhaxaysiiyey taragtuhu wa shirkahu isagiiyo waxaanu dhex dhigay aniga khayrkayba eebbaanaa ka tagu yiri wama umiru lama farin addoomaha ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahane wax kale hallaaha eebbaweyne caabudaan mukhlisiin iyagoo cibaadii u baraxtiraya lahu eebbe addiina camalka wa qowlihi eebbaweyne hadalkiisana waa laga qaatay subxaanah eebbe ceeb nabiga isagoo faraya uu yihi qul waxaa tidhaahdaa ayuha rasuululkariim inii aniga rasuulkaa umirtu waxaa lay faray an acbudallah eebbaweyne inaan caabudo mukhlisan aniga u baraxtiraya lahu eebe addiina camalka wa haaniyan marka labaadna min qowli lmustafaa rasuulka hadalkiisii baa laga qaatay sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi inamaa wax kale maaha alacmaalu camalyaalka la samaynayo binniyaati niya acmaasha ay ku tabargashaa muctabarun camalkii waa la fiiriyaa binniyaati bisababi niya niyayaal sababtood baa camalku tabargar ku noqda kolka niyadu waxay kala qaadaa cibaadadiiyo ahadada waxaa laga yaabaa camalka inuu isku suuro leeyahay iyo waxaan aadaadka laakiin niyadaa kala qaaday calaa sabiili misa haddaad cunto cuntid inaad ku soontaad cuntay cuntadaasi cibaaday noqotay laakiin umaadan cun inaad ku soonto iyo inaad camal saalixa ku gudatee waad iska cuntay dadkaba waa cunaa cuntadaad cuntay caaday noqotay hurdadii waa sidoo kale horay u seexo hadhow aad soo kacday oo salaatuleyl iyo tahaajud aatu tukatid baad u seexatay hurdadaas cibaaday noqotay haddaad iska seexatayn caaday noqotay islaanta markaad la kulmaysid qofka kan adiga ma maaha rag kale ka xaaraamu adiga naftaadan shaydaan baa kula xariira adigana shaydaan iska dhici iyada nafteedana danteedii gud labadiinaba shaydaan yuu idiin soo gabanin haddaad ugu tagto camal saalix lugta haddaad iska lacda cadow idan waxaa niyada laleeyahay waxay kala saaraysa waxaana samaysa iska caadi inuu yahay iyo cibaado inuu yahay kolka fadhigaad u fadhiisatay inaad diin ku dhegaysato iyo kaad si caadaa u fadhiisatay ayaa midna cibaado noqonaya midna caado noqonaya kolka cibaadadii iyo caadadii miyaa kala qaadaysa kolkaa niyadu mid saaran maaha markaasaa nebigu yihi inamaa wax kale maaha alacmaalu acmaasha la sameeyo binniyaati bisababi niyaati niyada qalbiga lagu hayo iyo daacadnimada yaa acmaashuna tixgelin ku mudanta wa inamaa wax kale maaha likulli imri'in qof la arkaba wuxuu leeyahay maa nawa wixii markuu samaynayey uu ka hor niyooday buu thawaab ku leeyahay wa qowlihi nabiga hadalkiisiina waa laga qaatay niyada qiimigeeda uu nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam in allaaha eebbaweyn laa yanduru ma dhowro ilaa suwarikum idinka bidhaantiina eebbadanka male inay weyn inay yar tahay inay qurxan tahay inay qaab daran tahay eebba bidaantiina danka male ma eego wa amwaalikum xoolihiinana eebba ma eego wainamaa wax kale maaha yandur ilaah wuxuu fiiriya idinkana idinku tixgeliya ilaa quluubikum laabtiina niyadiin qalbiyaalkiinu eebba fiiriya wa acmaalikum amarkaad samaynaysaan buu eebba fiiriya bidaantiinni iyo maalkiinni ma fiiriyow idan niyada in la hagaajiyo wey haddayba tahay meeshii adiga lagugu qiimaynayey oo hadday iyadu ku hagaagsan tahayna ad adoo dhan hagaagi lahay hadday niyadu kaa hallowdana ad dhan ba hallowday ee eedihii weynaa waaxidka ah uu fiirinayey tii la hagaajiyo wey fa nadaru dhowrid ila alquluub laabyaal la dhowro nadarun fiiro wey ila niyaat niyayaalkaa la fiirinayo oo niyadu waa min acmaali lquluub meesha wax laga niyoodo qalbiga w kolka iyada fiirada la fiirinayo qalbiga waa niyadii idin niya waxaa niyada la yihaa hiya albaacid waxa bixiya waa iyada cala alcamal camalkaad samaynaysid waxa ku adeejiya ku dira ee ku howlgeliya waa niyada haddaadan niyo lahayn camal aadi maysid wadaaficu waxaa gadaalkaa riixa waa niyada ilayhi ilal camal camalkaad samaynaysid waxaa gadaalkaa riixaya waa niyada wa min qowlih nabiga hadalkiisiina waa laga qaatay sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man hama qofka damca bixasanatin bificli xasanatin wanaag inuu sameeyo buu damcoos niyooday walam yaxmalhaa mana uusan samaynin xasanadii kutibad waa loo dhigaa lahu isaga xasanatun baa loo dhigaa ma uu samaynago inuu wanaag sameeyuu niyooday waase u suurageli weyday idan niyadaa uu niyooday ayaa xasanadii uusan samayn loogu dhigay ida niyatu lmari khayru min camali man hama qofka damaa bixasanatin bificli xasana wanaag inuu sameeyo qofka damca laakiin walam yacmalhaa xasanadii aan samaynin kutibat lahu waxaa loo dhigaa xasanatun wanaag baa loo dhiga oo fa bimujaradi ilhami damac keligiis uu damcay hamigii asaalixi ee wanaagsana ayaa kaana alcamalu camalkii aan laba samayn wuxuu noqday saalixan camal suba muu noqday oo yahbutu uu sugnaaday bihi camalkii alajru ajri baaba ku sugnaaday wataxsulu waxaa addoonka u gacan gashay bihi camalkii uusan samayn laakiin uu niyooday almasuubatu abaalmarin xageeba laga abaalmariyo wadaalika arrinkaasna waa lifadiilati niya niyada qiimigeedii wey niyadii asaalixati ee suubanayd wey wa fii qowlih nabiga hadalkiisiina waa laga qaatay sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korki wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo calayhi nabiga korkiisa uu yihi nabiga annaasu arbaca aada u dhegeysta xadiidkaas dad oo dhan kolka la uruuriyo afar qof buu isugu imaanayo afar shay qof dhegeysta annaasu arbaca dadku afar qof wey alawalu qofka koobaad waa rajulu nin aataahu llaahu uu eebbe rajulka siiyey xase eebbakaadkaa uunka wajalla weynaay cilman aqoon baa eebbe siiyey wa maalan xooliya hantina eebbaa siiyey fa huwa rajulkaasi yacmalu wuxuu ku camalfalayaa bicilmihi cilmigii eebbe baray huu fii maalihi hantidii eebbasiiyey ku maamulaya kolkaa maalkii si xalaaluu ku tabcaya waddo xalaalana waa ku bixinaya cilmiga maal baa alla isugu daray idan cilmigiina waa hogaaminaya hantidiina wuu bixinaya hantidii wuxuu ku bixinaya waddadii eebba uuugu talagalay nin waa ninkaas cilmiga maal la ysugu daray ninka labaadna waa kan fayaquulu rajulun nin labaad baa wuxuu yidhi low ataaniya allaahu eebba hadduu isiin lahaa tacaalaa eebba kolahaye midla maa aataahu llaahu wuxuu eebbe hebel siiyey oo cilmiga iyo maalkaa haddii eebba aniga isiin lahaa la camiltu anna waxaan samayn lahaa kamaa camil siduu ninkan cilmiga iyo maalka eebba sameeyey siduu sameeyey si lamida baan samayn lahaa laakiin cilmina ma hayo maalna ma hayo fahumaa labadaas nin ninna cilmiga maal buu leeyahay ninna kiibuu raad qaadaya oo niyasan buu leeyahay fahumaa fi lajri sawaa fahumaa labadaa nin fil ajri xagga abaalmarinta qiyaamo ee eebba xaggii layska abaalmarin doono sawaa waa ku siman yihiino intii midkaa la siiyey cilmi iyo maal kale yaa midkaan xirtaana la siinayo niyadii baa isku dartay laba nin baad ogaatay laba kala dhegeyso wa rajulu nin aataahu llaahu uu eebba siiyey maalan xoolo walam yu'ti uusan se eebba siinin cilman aqoon fogaantiyaa loo dhiibay aqoon ma jirto marka haddaan aqoon jirin sida wax ku maamulayo waa asaga yakhbitu waa habagsanaya fii maalihi maalkiisa maamulidiisii uu iska habagsanaya si uu yeelo ma yaqaan kolka wixiisu waa habagsi qof indhadoon la hogaaminay lugtiisu xaggee ku dhacaysa dhagax may fuulaysa god may ku dhacaysa habagsi waa kaas kolka midkaan xoolana waa haya cilmina looguma darin siduu maalka u maamulayo way iska habagsi kii oo iska habagsanayo fayaquulu rajulu mid labaad baa yidhi low ataaniya allaahu hadduu eebba isiin lahaa midla maa aataahu ninkaan maalka la siiyey ee habagsanaya waxaa loo dhiibay haddii la ii dhiibo anna way iska habagsan lahaa low aataaniya allaahu hadduu eebba i siiyo midla maa aataahu maalka qofkaan la siiyey camiltu waxaan samayn lahaa kamaa yacmal sidii isagu sameeyey fahumaa labada filwisri xagga dembiga sawaa-un jinjinay ku yihi midkaan maaluu ku dheero isku habagsaday male niyo xumaase gaarsiisay waxaa lagu taabsiiyey niyada qiimigeed ay ku gaarsiinayso waxaadan adiga samaynin baa niyadii ku gaarsiinaysa marka daa'iman waa abadda in niyadaadu wanaagsan tahay qalbigaaguna hufanya xumahana aad kala diriirtid qalbigaaga lagama maarmow fa usiiba waa la abaalmariyey dunniya niyada kii uu saaxiibka ahaa niyadii asaalixaati ee wanaagsanay bihawaabi alcamali camal abaalkii baa lagu abaalmariyey camalkii asaalixii wanaagsana wawislu saaxibi niya kii niyada xumaa saaxiibka iyo dembigiisa niyadii alfaasida ee kharibnay kaana waxaa lagu abaalmariyey biwisri saaxibi alcamal camal saaxiibkii dembigiisii camalkii alfaasidi xumow wa kaana maradu haada wanaagga kaasona lagu abaalmariyey iyo xumaha ka dambe lagu abaalmariyey labaduba waxay u noqonayaan ila niya niyadiibay u noqonayaan waxdaha niyada keligeedu wa min qowlih nabiga hadalkiisiina waa laga qaatay niyada sala allahu calayhi wasalama wa huwa bitabuuk isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tabuuk jooga meel dhow maaha madiine iyo tabuuk toddoba boqoloo oo kilomitr shan iyo toban geedi gaswatu lcusra yaa qur-aanka ku magacaabay kolkaa duulaan ka qallafsan lama arag jilaal buu ku toosay masaafaduna waa dheeray reerka loo duulayna reer dhaqan bay ahaayeen waa la baahnaa wakti dhulkuna saxro wey kolkaasaa la adkaysan waayey idan duulaankaas intii la duulay ugu adka oo qur-aanka waaladiina tabacuuhu fii saacati alcusra uu eebba ku magacaabay markii tabuuka tegey baa nabiga raggii la hadlaaya wa min qowli nabiga hadalkiisii baa laga qaatay niyada qiimigeeda sala allahu calayhi wasalam wahuwa isagoo nabiga bitabuuka tabuuka ku sugan uu yihi ina bilmadiina magaaladii madiinaynu ka nimid waxaa ku sugan aqwaaman dad baa madiina jooga maa qatacnaa aynaan goynin waadiyan meel goda ma aynaan goynin walaa wadinaa ma aynaan joogsan mowdican meel la joogsado yakiidu calageliya alkufaara gaalo walaa anfaqnaa ma aynaan bixin nafaqatan wax deeqa walaa asaabatnaa aynaguma dhicin makhmasatun gaajo ilaa haddaynu waadi goynay ama meel gaara ka caroonaysa aynu joogsanay amaynu wax deeqa bixinay amay socodkii dheeraa gaajo nagu qabatay waa nala wadaageen fii daalika intaa dhibaynu maray oo dhan waa nagula jiraan wahum bilmadiina iyagoo jismi ahaanna magaaladii madiina looga yimid bay howlahaasoo dhan nala wadaageen asxaabtii marka xoogaa warkii waa la kala fogaaday nimankii madiinaad ku sheegaysaa wax alla waxaanu mudanayna waa nala muteen baad leeda say suura gelaysaa faqiila waxaa loo yihi lahu nabiga kayfa daalik arrinkaasee ku suuragelaya yaa rasuulallah alla rasuulkiisiiyo markaasaa faqaala nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam xabasahum waxaa madiine ku dabray alcudru cudurdaar baa madiine ku dabray niyaduna anagaynala jirtay inayna raacaan bay rabeen laakiin waa u suurageli weyde waa dad indhala waa dad lugala waa dad dhagala waa dad jiran waa dad waayeela waa caruur iyo haween hanti bay waayeen kuwii qur-aanka uu sheegay ee rabbi u cudur daaray walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wa tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun kolka iyagana ay waayeen sahay iyo hub iyo gaadiid ay duulaanka ku raacaan adiga rasuulkaa markay kuu yimaadeen ay kaa gargaar jeriyeenna aad tiri laa ajidu maa axmilukum calayh oo hin guryahooda kula noqday markaa qalbigoodii iyo niyadoodiina annagay nala jirtaa jismigoodiina madiina almunawaru ku xabisan yahay idan waxaad ajri helay oo dhan waa helan kolkaa niyada qiimigeeda arag habasahum ulcudru cudur baa dabray oo fasharaku kolkaasay ajrigii nala wadaageen bixusni niya bisababi xusni niya niyadooda wanaaggeeda sababteed bay ajriga noola wadaageen fa xusnu niyati niyadii wanaagsanaanteeda idan haddii arrinku sidaa yahay huwa niyo wanaaggaas ba aladii kia jacalaka yeelay hayra alkhaasi qofaan duulinayn madiina jooga fil ajri xagga abaalmarinta kalkhaasi kii duulee tabuug tegay wa jacala wuxuu yeelay niyo wanaaggii hayra almujaahid qofaan dagaalamin ee madiina almunawara jooga inuu yaxsulu gacanta ku dhigo calaa ajrin abaalgud korkii ka ajri lmujaahid kii duulee dagaalamay ajrigiisii lamida halkaasaa niyada halisnimadeeda yaa laga qaatay wa min qowli hadalkii rasuulka baa laga qaatay niyada qiimigeeda sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi aada xadiidkaa u dhageysta aada xadiidkaa u dhageysta ida altaqa almuslimaan xadiidna taabanayo kana hadlaaya dhibaatadii dalkeenna tiilay ee marka kuwana biduuni sababin tudkar ay jidlaan iswarjeefayeen intaani duurka joogtayna een qamaamayna innagana een masiibadii waddankii ka jirtay betrool iyo baasiin ku sugaynay xadiidkan dhegeysta iyo xadiidku niya dhegeysta kolkaa qofka goobta jooga ee xinjirta muslimka ku balaqsanaya ee wax biiliqaysanaya ee wax kufsanaya iyo midkaan ku faraxsan inay labadaa isku mid yihiin dhegeysa xadiidka wa min qowli warkii nabiga laga qaatay sala allahu calayhi wasalama ida altaqa almuslimaan laba muslim sheeganaysa hadday kulmaan bisayfayhimaa laba seefna ay ku kulmaan isagoo kana seef muu wata kana seef muu wata wakhtigii nabiga noola hubkii lagu dagaalami jiray ayaa seefa u badnay wa ilaa hadday laba buntuq wataan ama laba kaaro wataan ama waxa hadda la wataa ama laba leeb wataan ama laba wara wataan ama laba bilaabo wataan ama laba dhagax wataan isla meeshii wey waxaa weeye midkaana wixii wax lagu jilijiru wataa midkaana kii wax lagu jilijiru wataa mid la arkaba wuxuu leeyahay midka kale madaxa bash ka si saasaa loo kulmay kolkaa bilqadaa'i waalqadari midbaa masiibadii ku horreysay oo nabarkii lala helay kii baa dhintay labadaba waa la naaraya kani waa cajahay gafkiisa oo kanuu dilay ka kalena maxaa loo naaraya sidaan inuu yeelu raba isagan maxaa labadoodii jimeeyey niyadii jimayn jirtay laba qof oon isku wax ahayn niyadii baa jimaysay idaltaqa almuslimaan laba muslim hadday kulmaan bisayfayhimaa laba seef iyagoo isu wata falqaatilu kan wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilay labaduba fi nnaar naar gudaheed baa la geynaya faqiila waxaa nabiga lagu yihi yaa rasuula allah alla rasuulkiisiiyow haadaa midkaan alqaatilu wax dilay xaaluhu macruufun arrinkiisii waa garanay liannahu qatala musliman qof muslimuu dilay saanuuna ku cadaab mutay ee famaa baalu lmaqtuul inkaarku dhacdaygii la dilay haddana maxaa naar loogu daray inta la dilay maxaa naar loogu daray jawaabtii nabiga dhegeyso faqaala nabiga wuxuu yihi liannahu ka la dilay araada wuxuu rabay maskaxdii ammaanka ku hayay qatla saaxibihi kaas isaga dilay isna inuu diluu rabay idan niyadii midaysay fasawat inniyatu niyadii waxay sintay alfaasidatu kharibnay ee qof walba inuu qofka dila ahay iyo waliraadatu doonis asayi-atu xumay waxay sintay bayna qaatilin gacan ku dhiigla wax dilay mustawjibin linnaari naar waajibsaday iyo wa bayna maqtuulin mid la dilay oo hadduusan niyadan lahayn dilkaa la dilo ku jana midkaan la dilay ay gacan ka xaqdaran dishay ee gardaran lagu dilay shahiid buu noqon lahaa jannuu geli lahaa marka niyaxumadiisa baa jannadii seejisay naarna geysay bayna qaatilin gacan ku dhiig mustawjibin waajibsaday linnaari naar gelideed iyo wa bayna maktuulin mid la dilay sintay niyo lowlaa niyatuhu kan la dilay niyo xumadiisa haddayaan ahayn niyadii alfaasida ee kharibnay lakaana wuxuu ahaan lahaa min ahli iljanna jannada inta la geeyuu ka mid noqon lahaa wa min qowlih nabiga hadalkiisiina niyada halisnimadeedii baa laga qaatay calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo ha ahaatee uu yihi nabiga man tasawaja qofka guursada bisadaaqin meher gabar baa lagugu daro lagugu meeriyey kolka markii gabadha lagugu meerinayey waxantiha gabadha loo sheegay xoolaa loo sheegay meher laa yanwi markaas lagu meerinayo maskaxdiiyo maanka kuma hayo oo ma uu niyeysna adaa'ahu meherkaas bixintiisa fahuwa zaanin badan baad masalada maqashaan in hadduu naag guursado uusan meherkiisaynin zaani buu la mid yahay saasaa dadku warka u sheegaa warkusaa loo sheegaayo ma waa ka duwan yi waxa weeye waa lagu meheriyey inuu meherkii bixiyana ma niyeysna wey laakiin hadduusan meherkii bixinin inuu bixiyosa niyeysan yahay nabad iyo canow nabad iyo canow laakiin waana lagu meheriyey inuu bixiyaana ma niyeysi soomaalidu maamaaday arrinkaa ku sheegtaa waxay yidhahda mid baa gabar soo watoo nin shiikha ula yimid gabadhii wax xoogaa ah khayru macquulay sheegatay xoolo ciidaa ka badan yay sheegatay shiikii baa waariye oo yidhi wax la xamili kara sheeg meer la siinan heer bay gaadeen haweenku ay meerkaba xugdo ka qaada oo aawa markaad u horjeeto haddaad tidhaahda kistaadii waad ay ku leedaha baabifurinta maaguud rigin markuweydi ilaa waxay ogaayeen meel waxa laga wada hadlo subax laysfuraayo ama markay dhinto sidaana xaalo soomaali noqoto lama soo qaadi maayo meeri intaa la wada dhaqma kolkuu odagii naartii labaatan sano qaba toban caruurana ka dhalay iyadiina galmadii isagii intuu googoo shalaystay kuu gabadh guursaday ba yeelay waxaa tidhahda war haddaad naa guursatay uyaala haddaad meelkii xafinaysa oo ku fura furideeda iyo meerka xafintiisa maxaa isku xel meelkadasiis abikaa labaatan sano maxaa loo siiwa xaqeeda labaatan sano yaa la qabay tobanaa laga dhalay maxaa loo siiwa adoogii igaba dhalay geelaa walaalkeedu ma aa la siiyey abtigaadu gubaa la siiyey habaryartaama kolka dal islaamna aad waxa wax ku siini iyadaha waxaadima siinaysa ilbaheedaad ku dhashay eed goglatay eed buducsay ee dhulka ku dartay ma siinaysid miya dabkaanaad adeegsatay eed ka faa'iidaysatay ee kuu dhashay ee kuu dhaqday xaqaydii ma siinaysid laakiin waa ogosha adeerkay xosiisid walaalka waxsiisi dadkaad kasee qaraabada waxaad ogaa adduunka markaad dhimato inta aad ku dhaafayso ina iyada ku xigto ilmahaada dhashaynimidashaada ku xusuusan maayo hantidii intay qaybsadaan madaxaa looga fadhiyey gumaysi bay ku jireen waad baquujin jirtay markaad dhaaftay meel kugu ursadeen hantida intay qaybsadaan iyo markaa tamashla bilaabayo iyadu laakiin waxay leedahay weligiin bayaa yoogii falaxusimaha wamadaynaha hoguna loo rimaa kolka gacalkaana xamaada boqorka haweenka waxbaalas iimaan waa ninka aan nigeysnayn inuu siiyo warka man tasawaja qofka naa guursada bisadaaqin meelku guursada usan laa yawmi nigeysnayn hadaa-ahu meerkaas bixintiisa huwa zaanin in lamid yahay canaw waman daana dayna dayn qofka qaato wahuwa isagana laa yawi an niyeysnay inuu daynkaan bixiyo fawa saariqun tuuqu dayn buu qaadanay markay dhibaatada timaadi ordaayaan wuxuu leeyahay xelaan raadinayo maxamed saynu taas ugu badan oo kale lama qofka markuu kuu baahan yahay oo daynka ku warsanayo waa saaxibkaa ku fiican laakiin marka daynkii adiga aad tiraakaan waa kala dhimanaysa ataakhudi dayna xuni wal cinda xaajatik dhibaatada markay ku hayso dayn waxaluwa ka macaanta cinda waqti alqadaa hudud haddii la gaareen taqdiihi daynkii waa dili murtaqibaad oo xanaaqsan intaas waxaa dheer diinta islaamka qur-aanka aayadihiisa wixii kun laba boqol soddon iyo lix aayadood aayadda ugu dheer daygay ka qur-aanka aayadihiisa aayadda ugu dheer daygay ka hadlaysa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu si haeena isugu dhicin waxay dayntii tilmaantay aayadii tilmaantay daynka in la dhigo markhaati loo yeelo muddo loo qabto saxan la dhigo dadaalka fiir markaa ninkaan deyn ka qaadanayso waa la qorayaa deynka maxaa la qorayaa deynku waa inta maalinkaasaa la qaatay maalinkaasaa la bixin doonaa meeshaasaa lagu kala guddoomi doonaa xiligi hebel baa ka markhaati ah waxaana waa rahanaysi hayso waktigii haddii la gaaro oo addeynka iga weydo alaabtaan ku dhigay suuqa gee waxaa ii kala had baaqigana i yaallo intaasay diinta islaamka isku dartay dhaqankeenna anuu imaana intaa ku imaanayo kun riyaali siduu kuleeyahy oo dayna hala yeelaa qora waxaa tidhaahdaa kun riyaal baan ka qaatay ninkaan waana keenaya intaa rasiid ku kor maanaad qor ilaada markaad qor ilaada matuug baana oo kun riyaal baad doonaysaa kumasa diidani rasiid kabana maa qorti iqraartaad iyo tawqiixaad nafta maa la iskula ballan aniga haddaan dhinto soo ahligama dambeeyo adiga haddaad dhimaato su-aalkaa ma dambeeyo saan maa loo noolaana kolka takriir yar qor oo oh, rasiida haddaad i tiri takriir meesha lagu kala wad tugataad ii qarinaysa sida marka ayn diinta uga fognahay arag hay-addii ugu dheereed qur-aankana maxay ka hadlaysaa deynka usluubkiisay ka hadlaysa hadhow marka waxaad aragtaa maa xufida farra wamaa kutiba qara maantaa la xusuusan yahay wax la kala qaatay laakiin berri waa liloobay imtixaan haddii lagaa qaado waa lagu yiraa xalay maxaad ku cashaysa waa wareeraysa habeen hor iskaba dha idan waxaan waa liilooba maskax bani aadamaa laleeyahay hadhow marka markii waktigii la gaaray intaasay ahayd maahe intaasay ahayd muddadii meeshaasay ahayd maahayna meeshaasay ahayd kala dhibashaa bilaabanaysa idan daynka marka lakala qaadanayo inta diinta loo hogaansamo oo shareecada tacaaliimteeda la fuliyo ha la qoro markhaatina ha loo yeelo ninka deynka qaadanayana inuu deynkan iska bixinaha ku talagalo wax soo gala waxa ugu horeeyo ha bixiyo luquntiisa xoreeyo murugtiiyo walbahaarka ninkaana xaqiisa u celiyo webanimo ma in lagaa kor hadlo oo lagugu qayliyo oo waxaygii lagugu hayo kolka deynka waa ku liidanaa meelaha aan la-na ay ka mid tahay waa in la saxa meesha faqaala wuxuu nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam waman adaana qofka dayn qaata daynan dayn wahuwa isaga an laa yawii niyeysnay qadaahu inuu daynkan iska bixiyo fa huwa kaasna saariqun waatu fa biniya niya sababteed asayi ee xumay baa inqalaba waxaa gadoomay almubaaxu wixii banaana xaraaman uu gadoomay oo naartaad qabtay dhaqankaadii xalaalu ku ah laakiin niyo xumadaada inaad meher niyeeta siisa adan niyeysnayn baa xaaraam ka dhigay ama dayn in la qaato xalaal bay ahay niyo xumadaada inaad gudda aada niyeysnayn baa tuu kaa dhigay fa biniyati niyo sababteed asayi-ati ee xumaydba inqalaba gadoomay almubaaxu wixii banaanaa xaraaman buu u gadoomay waljaa-isu wixii jaa-iska aha banaana mamnuucan mid reeban buu u gadoomay wamaa wixii kaana ahaa khaaliyan mid ka bardharla oo ka ebera min alxaraji dhib asbaxa wuxuu noqday laa xarajin mid dhib u saaxiiba kullu haadaa arrinkaas kulligiis yu wuxuu adkaynayaa maa waxa yactaqiduhu maskaxdiiyo ku hayo almuslimu qofka muslima fii khatari niya niyada halisnimadeeda gudaheeda waxidami shaaniha niyada arrinkeeda weynigiisa wa kabiiri ahmiyatiha niyada ahamnimadeeda weynigeeda faidaa sidaa daraadeed ayaa huwa muuminka yabnii wuxuu ku dhisa sayra acmaalihi camalkiisa dhammaantiisa calaa saalixi niya niyayaal kuwooda suuban korkooduu ku dhisa kamaa yabdulu siduu muslimka u dhiibo juhdahu dadaalkiisa fii an laa yacmala inuusan camal falin camalan camal biduuni niyatin niyo la-aanteed ahaaday aw niyatin niyo inuu ku camal falo hayri saalixatin aan suubanayn idi niyatu waxaa niyo la yihaa baa ruuxul camal camalka la sameeyey naftiisiia wa qiwaamuhu qiwaamu lcamal camalka la samaynayo luguhu ku taagnaa niyada wey sixatuhu camalka inuu asaxo min sixatiha niyada inay asxdo yay ka dhalataa wa fasaaduhu camalkii oo kharibmana min fasaadiha niyadoo kharibanta ayay ka dhalataa waalcamalu haw la qabtay biduuni niya niyo la-aanteed la qabtay saaxibuhu qofka camalkaasa niyada lahayn u saaxiibee sameeyey muraa'in mid wax istustusinaya mutakalif mid ismashaqaynayow mamquud xaggeeba mid looga caroodow wa kamaa yactaqidu lmuslimu muslimka siduu xaqiidaysan yahay ana niya niyadii inay tahay ruknun tiir oo camalka markii la bilaabayo niyalaan suuragal maaha la yihi idan camalka tiir bay niyadu u tahay wakamaa sidii yactaqidu lmuslimu muslimkuu maskaxdii ammaanka ugu hayo ana niyata niyada inay tahay ruknun ruknul axmaal axmaasha la samaynayo tiirkeeda koobaad wa sharduhaa camalka inay niyada u shardi tahay oo camalkaagii marka lagu tixgelinayo oo laga abaalmarinayo waa markuu niyo cuskan yahay fa inahu muslimka yaraa wuxuu caqliyeynayaa ana niyata niyadii qalbiga wax laga goynayey laysad niyadu inayan ahayn mujarada lafdin erey keligii maaha bilisaani carabka laga hadlo allaahuma inii nawaytu kada afka in laga yihaa niyada maaha waxa ah, waa ka daaweyn tahay niyadu qalbigay fadhida marka markaad qalbiga iyo wadnaha waxaan ka goysid waxba sheeka looma baahna haddayan xaj ahayn aman udxiyo ahayn markaa sheikha wuxuu yihi fa inahu muslimka yaraa wuxuu caqliyeynaya ana niyata niyada laysad niyada inayan ahayn mujarada lafdin erey keligii ma aha bilisaani carabka laga hadlo oo la yihaa waa kan allaahumma nawaytu kada afka laga yihaa niyada ma aha walaa hiya ma aha niyada xadiidu nafsin sheeko maskaxdiiyo maanka lagu wareejiyana niyadu ma aha fasbax faxasbu ee keliya bal hiya niyada waa inbixaatu lqalbi qalbigii oo kaca naxwa alcamali camalka la sameynaya xaggiisa aada camalkii almuwaafiqi ku toosnaa likaradin dan saxiixin caafimaad qabto min jalbi nafcin wax wanaaga soo jiidashadii aw dafci durin wax dhiba riixidiisa xaalan markaas la joogo aw ma-aalan gadaal dambiya aakhir miday tahay marka aada niyadaa u fiiri marka afka in laga yidha ama maskaxda lagu wareejiya ma ahe wax qalbiga ka yimidu kolkaana qalbigii uu kugu howlgeliyey camalkaa marka uu niyada ku dirtayna waa inuu maslaxo camal ku jirtay mid akhriyo mid adduunba kolka waxaan dambe ku jirin oo saagsaag iyo sursurana niyada male qiimina male saasaa muslimka caqiidaynayo walaahiya niyada maaha aha xadiidu nafsin naf baashaalkeed ma aha faxasbu oo keliya bal hiya niyada inbixaasu lqalbi qalbiga bixidiisii wey naxwa alcamali camalka xaggiisu u baxo camalkii almuwaafiq ee ku toosna likaralin muraad sariixin fayow min jalbi nafcin maslaxa soo jiidasho aw dafci durin dhibiska riixi xaalan markaas la joogo aw maalan gadaal dambe kamaa hiya siday niyadu u tahay aliraada rabid wax la raboo la doono almutawajiha ee aada tujaaha alficli ficilka dhankiisii aada ee wixii haddaad niyeysan tahay inaad yeesho waa rabto kumana dhaqaaqaysi kaas magaciisa niyo lama yiha casmi iyo xadiidu nafsi iyo haajis iyo khaatir iyo magacyaalkaasuu ley niyo ma niyadii maxay noqotay qasdu shayi mukhtariinan bificlihi in niyadii qalbiga aada ka goysay kuna dhaqaaqday idan waxaadan ku dhaqaaqin niyo maaha idan niyada fiican ee la yihi waxay ku geynaysaa howlo aadan qabanin waad garateen xadiidu nafsi iyo haajis iyo khaatir wax nafta ku soo dhacay maskaxda lagu maamiyey markiiba ka booday waxaas maaha kamaa hiya siday niyadu u tahay aliraadatu iraada wey almutawajiha ee aada tujaaha alficli ficilka xaggiisa aada waa maxay ulajeedada ficilkan loo samaynayo liibtiqaa'i ridallah eebbaweyne inuu kaa raalli noqdo waad jarinaysaa oo camalkan isagaa waxaad u jarinaysaa liibtiqaa'i ridallah eebbaweyne raalinimadii raallinimada eebbe jarinteed aada raadinayso aw imtithaali amrih eebbaweyne amarkiisa amarkaas faroomidaad farmayso faroomidaad farmayso ayaa amarkii loo samaynayaa waalmuslimu qofka muslima id yactaqid hadduu maskaxdiiyo maanka ku hayo ana alcamala camalkii almubaaxa la baneeyey inuu yanqalibu camalkii gadooma macsiyatan gaf iyo gadare eebba laga galay yuu camalkii u gadoomay tandalibu ana alcamala camalkii almubaax ee la baneeyey yanqalibu wuxuu u gadoomay bixusni niya niyada wanaaggeeda sababteed u daacatan daaca eebba u gadoomay daacadaasoo daati ajrin ajri u saaxiiba iyo wa masuubatin abaalmarin wa ana taaca taacadii la sameeyey nafteeda idaa khalad hadday taacada ka eber noqoto min niyatin niyo saalixatin wanaagsan tanqalibu waxay u gadoomaysaa macsiyatan macsiyay u gadoomaysa daati wisrin dembi u iyo wa cuquuba xanuujin xanuujiyow hadduu saa ictiqaadinayo muslimka laa yara muslimka ma arko ana almacaasiya macsiyada la sameeyo tu'asiru inay macsiyadii saamayso fiiha macsiyada gudaheeda anniyatu ma saamayso alxasanatu wanaagsan oo fatanqalibu ay u gadoonto daacatan ma dhacdo kani waxay u baahan tahay sharax gabana si loo fahmo waxaynu sheegnay niyada inay camalkii wanaajinayso laakiin macsiya haddaad samayso asaad niyo fiican niyooto macsiyadii niyadii waxma ka qabanaysa misaalahaan khamri aada cabtay waxaad tihi biyaan u niyooday biyo yaan u niyooday ama waa sinaysatay naagtaydiyaan u niyooday beenaad sheegtay runaan u niyooday macsiyadaas aada gashay niyadaas wax ma ka qabanaysa ma laa yaraa qofka muslima ma caqliyeynayo ana almacaasiya gafafyaalka la gelayo tuaasiru inay wax ka qabanayso fiiha macsiyada anniyatu wax kama qabato alxasanatu wanaagsan koofatan qalibu ay macsiyadii u gadoonto daacatan daacad dhici mayso oo faladii qofka yaktaabu xanta shaksan qof qof buu wax ka sheega oo dhaliilay muxuu ula dan lahaa litadyiibi khaatiri shaksin aakhar mid kale yuu murarkiisa ku dhisaayey litadyiibi khaatiri shaksin qof kale niyadii wanaajinteed aakhara kale huwa qofkaas xaasin mid caasiyey wey lilaahi eebba weyne ayuu caasiyey tacaala eebba koraaye aafimun mid dambaabay wey laa tanfacuhu waxba uma tarayso niyatuhu niyadiisa alxasanatu ee wanaagsan fii nadarihi siduu isaga isu arka wey waladii qofka yabnii dhisa masjidan masjid qofkii dhisa bimaalin ku dhisa xaraamin ee xaaraama laa yusaabu laga sawaabin maayo calayhi korkiisa waaladii qofka yaxduru ka qeyb gala xafalaati raksi dhaantadii iyo dhaaniska shirarkooda qofka ka qeyb gala ee wax ka dhaanteeya iyo walmujuud iswaal iyo isqaawin meelo lagu samaynayey qofka ka qeyb galay aw yashtarii qofka qatay awraaqaliyaa nasiib baktiyaa nasiibkii wey warqadihiisii baad gadatay mukhaamaro wey oo waxaan banaanayno xaaraama yaa nasiibka maxaa jira shirqool inta warqado lasoo qaado oo islaab lagu dhigo intooda badan intooda yarna makiinad iyo lagu dhigo irbad iyo naxnax bahmiiskana waxaa la saaraya saacado iyo rikoodho iyo alaab waaweyn haddii la rabana baabuur iyo guryaa la sheegay waxaa lagu leeyahay nasiibkaaga xoogaa yar la bax meeshaan gacanta geli warqadii kuu soo baxda waa nasiibkaaga ama guriyaa kuu soo bixi doona ama baabuuraa kuu soo bixi doona ama saacadaa kuu soo bixi doona waxaan lagugu khaldaana kuma qoro warqadaha warqadaha meesha ku jira saacadba kuma taal guriya baabuurna kuma yar laakiin waa lagugu cawarayaayo alaabtii meeshay taallo gacanta markaad geliso islaabaa soo baxay nasiibkaa meesha ka dhaqaa tanaa kuu soo baxay meesha buuxaasaa ku jira toban qof markii la kufiyo oo lacagtiina laga qaato duurna loo diro kii kow iyo tobnaad naxnaxa u soo baxay nasiibka naxnaxa ka qaa marka goobtaba tegideeda ma banaana aw yashtari qofka gaata awraaqalyaa nasiir warqadaha intuu soo gatay oo muslimkii meel u fariistay iidaha laisku khaldi jiray nasiibkaaga hubi aw yashtarii qofka gata awraaqalyaa nasiir biniyati tashjiici lmashaariici alkhayriya arag niyadiisa wuxuu yihi mashaariicda khayriga oo yaa nasiibkan wixii ka soo baxa agoontaa loo qaybina idan waa mashruuc khayriga hala dhiifiyo waxaasaa niyada loo sheegay aw yashtarii gata awraaqalyaa nasiir yaa nasiib warqadihiisa biniyati tashjiici ilmashaariic mashruucyaal geesigelintood iyo dhiirintood niyadeed buu u gatay alkhayriyati fiicnay aw lifaa'idati jihaad wuxuu leeyahay wixii ka soo baxa afghanistan baan u diraya ha lagula laayo gaalada ha lagula dagaalama aw lifaa'idati jihaadin jihaad faa'iidadii iyo wanaxwihi wixii lamida huwa qofkaas caasin lilaah ee buu caasiyey taala koraaye aasimun qof dambaabay wey ma'suurun wuu gafgalay hayru maajuub wax sawaab iyo ajria alaagti kamalow waladii qofka yabni lqubaab jiradeeniyaa la taaftay yabni lqubaaba qubadooyin dhisaya calaa qubuuri saalixiin akhyaartii dhammaatay xabaalahooda korkooda guryo dhagaxa ka dhisaya aw yadbax dadka gowracaya lahum saalixiinta adabaaix geel salka intay ka maraan ay xabaashi geeyaan geelii gowracaya aw yanduru ama ballangalaya lahum saalixiinta annuduur nadaryaal buu galayaa wuu leeyahay sheekh habelow hadday islaanta wiil dhasho hadday beerta sanadkan baxdo xoolaha si fiican hadday u dhalaan meeshaan xoolaan keena biniyati maxabati saalixiina war maxaa kuugu watay qubuurtan korkeeda maxaad u dhisay xoolaha meesha maxaad ugu gowre wuxuu yihi awliyadan jeclahay awliyada baan jeclahay kolka niyadaas beenbeenta ah dembigaad gashay kaa fujin mayso waa lagu haystaa dembigii gurigaanaad meesha ku dhistay ee qubada ah hanti iyo dhaqaalaa gashay guri haddii la dhisaana asbaab maqsuuda loo dhisaa meesha ma tahay masaajid ilaah lagu caabudo aad ajri ka heshay guri ma tahay ilmahagaad u dhistay ood ku asturatay aad ajri ka heshay dukaan iyo makhaayad ma tahay intaad ijaarato aada bishii wax ka qaadatay meeshaan maalkan ku baxay maxaa sababa walaa sheeg axadkaad u dhistay dan ma ugu jirta maya maxaa jira isaga hargeli maha meeshe meeshuu ku muurmuuray dhulka gudihiisa yuu saalixii ku jira meeshaasuu ku lafalafoobay oo dixiri ku cunay kolkaa aqal in laga kordhisayo isaga lama socdo danka male kolkaa isagii kama faa'iidin adna kaama faa'iidin bilidaafati inaad dadweynihii khatashay oo kolkay dadweynaha arkaan guri weyn oo qubad dhalada ku leh oo meeshaan ku yaalla waxay u garanayiin meeshaan qofka ku jira inuu yahay qof la caabudo oo loo tago oo loo dan sheegto marka dadweynihii aada lugoysay ana almusrifiina hum asxaabu nnaar maalaad ku dheeshay oo maslaxa aakhiriyo maslaxa adduun labada su aalada maalkana waa xusuusannahay ee layidhi waxaa la isweydiina min ayna iktasabahu wa fii maa anfaqahu xaggeed maalka ka keentay intaasoo ku bixisay adaa ka jawaabido waladii qofka yabni lqubaaba qubada dhisa calaa qubuuri saalixiin dadka fiifiican xabaalahooda korkooda ka dhisa aw yadbaxu u gowraca lahum iyaga adabaaix xoole u gowraca aw yanduru ballangala lahum iyaga annuduur nadaryaal biniyati maxabati saalixiin awliyayaal jacaylkooda niyada huwa kaasi caasin lilaahi tacaala ilaah buu caasiyey aasimun waa dambaabay calaa camalihi camalkuu sameeyey korkiisuu ku dambaabay walow kaanat haba ahaato niyatuhu isaga niyadiisa saalixatan mid suuban ha ahaato kamaa yaraa siduu caqliyeynayo dambantay khayfyaalka samayn jiray oo gabdho islaameed oon wax ka gelin intay isku raraan oy gacanta geliyaan ay dhihi jireen aniga shahwo kama dali akhwaantaydii akhwaantaydii markii dambe kuwa aroosay gabdhihii af joogay iska aroosay yaa idiin guuriyey sheekh cabdiqaadir jilaani sheekh cabdiqaadir anaaga meheriy waxyaalaha lasoo maray ka mid haddaba ummaddan soomaali ummad khayr jahal aqoontuna ku yatahay labadaa markay isbarkadaan qofkii khayrkii waa jecel yahay aqoonna male qar buu ka dhacay qar buu ka dhacayaa gabar intuu aroosay oo la aqalgalay yuu yihi awliyada igu dartay oo waa sidee saas lama arkin awliyada xaalkeeda waafoon edab laho si kale waayo awliye caqligii baa la baabi'inaya shareecadiina waa laga farxalanay dadkiina waa laga dhuumanaya marka si aadan u dareemin dhibaatada jirta baa lagu leeyahay awliyada xaalkeeda foolwood edab lahab ogow awliyada quluubtay daalacta waxay hadday niyadaada gasho awliyada waa ku ogaani cirkayna kula fooli taasna gaallimay noqotay annaga caliimun bidaati suduuri ilaahanu naqiinay quluub yaa daalacda cashirkii maantay ku jirtay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum kolka qalbi la daalacdo shaqo eebba yahay kolkaad awliyadii siisay waad gaalowday shirki baad noqotay tilmaan eebba leeyahay baad awliye siisay awliye qalbi ma oga malaaig qalbi ma oga rusul iyo nabiyaal qalbi ma oga adiga uu kugu yaallaba ma ogi adiga qalbiga uu kugu yaal naftaada ma ogin kolka qofka kaa ina dheer ee qalbigaaga ku dhaafa ee wixii ku jiray og waa kuma ma jiro aan eebba ahayn caalimu wa shahaada ilaaha la yiraa caliimun bidaati suduur ilaaha la yiraa yaclamu khaainata alacyuun ilaaha la yiraa wamaa tukfi suduur ilaaha la yiraa kolkaa tilmaan ee baleeyahay yaad midkaan siisay mushrik baata kolkaad tidhaahdo qalbigay daaracanayeen walow kaanat niyatuhu niyadiisa haba noqoto saalixatan mid suuban kamaa yaraa siday la tahay id laa yanqalibu ma gadoomaayo binniya bisababi niya niya sababteed asaalixati ee suuban daacatan uma gadoomo ilaa maa wixii ma ogiye kaana ahaa mubaaxan saan ku misaalinay waxaa kolkii hore mubaax ahaa ayaa markii niyo fiican lagu kabo camal u gadoomayo ee wax marka hore waa samaynin lagu yiri uma gadoomaayo ilaa maakiim ogii kaana ahaa mubaaxan mid la baneeyey maaduunan laysu fasaxay fii ficlihi samayntiisa faqad oo keli aw ama almuxaramu wixii la xarimay ee halaga fogaado la yihi falaa yanqalibu muxaramkii uma gadoomo raacatan taaca eebba uma gadoomo bixaalin sina uguma gadoomo min alaxwaal siyaalo ka midow wallaahu aclam cabdallah